wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacih waman waalaah amaa bacdu waxaan ku jirnay qeybtii labaad ee kitaabka kuna saabsanayd adaabta ama sida khaaliq iyo makhluuqaba loola dhaqmo waxaynu maraynaa fasalka toddobaad alfaslu saabixu fasalkii toddobaad aadaabu lukhuwa walaalnimo aadaabteedu fillaahi eebbaweyne dartii kuugu walaala kuwii nasabka ma aha waalxubbu jeclaanu aadaaba iyo waalbuqdu caro fillaahi eebbaweyne dartii wax loo jeclaada ama loogu caroodo subxaanahu eebba hufnaa watacaala korahay walaalkii raxiimka ahaa iyo wixii waa soo marnay tani waxa weeye walaal eebba wey waa qof aan dhaqaali iyo dhalasho midna idin isugu dhowaanin ee isugu dhowaateen alla darti cibaadiyo taaco ayaa idin midaysay kolka qofka noocaasa sida loola dhaqmo baabkaana ka hadla kolka baabku waa baab halisa muhiima marka walaalnimo la isku walaashada islaamnimada darti iyo alla darti adduunyada markay ka dhammaatay ayaa khayrna ka dhammaaday waxaad markaa arki doontaa walaalka eebe inuu ka qiimi badan yahay walaalka aabbo oo walaalka aabbo nin geedka fooda kuugu hay oo inaad dhimatoos naagtaada dumaalay rabow laakiin walaal eebe dantuu kaa leeyahay waa maxa wax alla wuxuu hiiliye oo heli karana waa gulo garab taagan yahy markaad dhimatana dhaxal iyo naag iyo dumaal midna kaa heli maayo taasuf iyo urxumo kolka walaal eebbe ka qiimi badan walaal aabbe waxaadna arki doontaan inta fasalkan toddobaad aynu ku jirno adilada imanaysa iyo ajriga ku jira iyo arrimaha wanaaggooda ayaad arki doontaan markaasaad dareemi doontaan inuu ka qiimi badan yahay alfaslu saabicu fasalkii toddobaad aadaabuulukhuwa walaalnimo usluubkeed ayuu u fasal yahay filaahi eebbaweyne dartii lagu walaaloobo oo nasab iyo qaraabanimo iyo dhaqaalo aan lagu walaaloobine eebba dartii lagu walaaloobo waadaabuulxubbi kalgaclana waa u fasal iyo walbuqdi caro fiihi eebba dartii subxaanahu nasana wa tacaala korhay almuslimu qofka muslimka bixukmi iimaanihi muslimka rumaynta uu rumeeyey xukunkeeda bilaahi eebbaweyne tacaalaa korahay ayuusan laa yuxibu muslim wax jeclaanin idaa axaba hadduu wax jeclaanayo ilaa fillaahi fii ajliillah eebbaweyne dartii inuu wax u jeclaado maahaane walaa yubgid muslim maharoodo idaa abqada hadduu xaroonayo ilaa fillaahi eebbaweyne darti inuu u xarooda maahaan sababkuna waxa wey liannahu muslimka laa yuxibu ma jeclaado ilaa maa wax maahaane yuxibu allaahu eebba jecel yahay wa rasuuluhu ay jecel yihiin waxaan ahayn ma jeclaado walaa yakrah muslimka ma koodo ilaa ma shay maahaane yakrahuhu llaahu eebba uu koodo yakrahullah eeba kahdo wa rasuuluhu uu kahdo oo fahuwa muslimka idan arrinkuba hadduu saa yahay bixubillah eebba weyne jacaylkiisa sababteed wa rasuulihi rasuulka jacaylkiisa sababteed yuxibu wuxuu jeclaadaa wa bibukdihima aliya rasuul caradooda sababteedna yaa buqd uu caroodaa wadaliiluhu warka arrinka ku tusinaya fii haada arrinkaan sheegnay howlu rasuul rasuulka hadalkiisii wey calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo ha aatee wuxuu yihi nabiga man axaba qofka wax jeclaada lilaahi liajlilah eebbaweyne dartii u jeclaada oo wa abqada xarooda lilaahi liajlilah eebbaweyne dartii u xarooda oo u acdaa qofkuu wax siinaya siiya lilaahi liajliillah alla dartii u siiya oo wamanaca qofkuu wax u diidaya u diida lilaahi liajliillah eebbaweyne dartii ugu diida faqad istakmala aliimaan iimaankii buu dhammaystirtay afar tilmaanood wuxuu jeclaanayo alla dartiibuu u jeclaaday wuxuu u caroonayana alla dartiibuu ku nacay wuxuu waxsiinayana alla dartiibuu u siiyey wuxuu wax u diidayana alla dartiibuu ugu diiday afartaa markuu ku tilmaanoobo iimaankiibuu kaamil yeeshay afartaa hadday kaa kala dhiman yihiin iimaankaagii baa kala dhiman man axaba qofka wax jeclaada lilaahi liajlilah eebbaweyne darti oo wa abqada carooda lilaahi liajlilah eebbaweyne darti oo wa ata wax bixiya lilaahi liajlilah eebba weyne dartii oo wamanaca wax reeba lilaahi eebba weyne dartii faqad istakmal waa dhammaystirtay aliimaana iimaankii buu dhammaystirtay wa binaa-an inagoo warka ku dhisayna calaa haada warkaa korkiisa fa jamiicu cibaadillah eebba weyne addoomihiis idaylkood alsaalixiin ee suusuuban yuxibuhum waxaa jecel almuslimu qofka muslimkaa wa yuwaaliihim ayagaasu xariiriya wa jamiicu cibaadiillah eebba weyne addoomihii idaylkood alfaasiqiin ee ardaala ka baxay can amrillah ee baweyne wixii uu faray ka baxay wa rasuulihi rasuulka wixii uu faray ka baxayna yubhiduhum muslimkii waa u harooda wa yuxaadiihim waa laholaytamaa bayda ha yeeshe anna haada arrinkaas hayru maanicin mid ka reebaya hayrkii wey lilmuslim qofka muslima an yatakhida inuu yeesho haddana taa ka reebi mayso isagoo muslim saalix oo dhan ay walaalo u yihiin oo jecel haddana inuu yeesho ikhwaanan walaalo asdiqa saaxiib yaala filaahi eebba weyne darti ugu saaxiiba tacaalaa korahaye oo yaqusuhum iyaga uu ku koobo bimasjidi maxaba kalgacalla dheeraada iyo wawidaad jacayl id raqaba arasuulu rasuulkaaba jeclaysiiyey sala allahu calayhi wasalama fii itikhaadi midli haaulaai alikhwaan ikhwaanka aynu tilmaanay kuwa lamida yeelashadood rasuulka ayaaba jeclaysiiyey ummadda uu soo jeediyey id raqaba arasuul rasuulkiibaa jeclaysiiyey sala allahu calayhi wasalama fii itikhaadi midli haaulaa kuwa iyo wax lamida yeelashada alikhwaan ee walaalaha walastiqa sidiiqyaalka biqowlihi hadalkii rasuulka yuu ummadda ku xiiso geliyey uu rasuulka yidhi almu'minu qofka eebba rumeeyey ilfun mid wax duma wey ma'luufun isna la duma wey oo isagana muslimiintii ayuu dumayaa oo ururinaya isagana waa la dumaya almu'min qofka eebba rumeeyey ilfun mid dulmo wey oo isaga naftiisa ayaa wax dumaya oo muslimiinta ururinaya oo kulminaya ma'luufun isna mid la dumo wey kolkaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa khayra wanaag kuma sugna fii man qof gudihiisa aan laa ya'laf isaga wax dumay walaa yu'laf isna aan la dumaynin oo sidii geed qalalana meel suran aan isna wax ururinay haddii loo yeelana muslimka kusoo leecanay khayrba kuma sugna walaa khayra walaa kuma sugna fii man ruux gudihii laa ya'laf aan isaga wax dumayn walaa yu'laf isna aan la dumaynin wa qowlih nabiga hadalkiisiina uu ku reeqbageliyey uu yihi ina xawla alcarshi carshiga eebbe acdamu unka eebbe ayuu u wen yahay wa acla almakhluuqa inta uu leebaana waa u sarreeya kolka carshigii gaararkiisa baa nebigu yidhi waxaa ku yaalla manaabir mimbaryaal baa ku yaal meelo la fadhiisto oo mimbar meeshaa khudbada lagu jeediyo ee gadaashaydaa baa mimbar la yihaah ina xawla alcarshi carshiga gaararkiisa manaabira mimbaryaal baa ah mimbaryaalkaa waxay ka samaysan yihiin min nuurin nuur bay ka samaysan yihiin waa mimbar nuur ka samaysan calayha cala almanaabir mimbaryaalkaa korkood waxaa ku sugan qowmun dad baa ku sugan libaasuhum darkay xiran yihiin nuurun wey wa wujuuhuhum wejiyaalkoodana nuurun wey dadkaasaa jira wey laysuu ogaada haddaa isweydiin lahaydeen od nabiyaal iyo shuhada moodayseen laysuu maaha dadkaa la tilmaamay biambiyaa nebiyaal maaha walaa shuhada ee bedertii kuway u dhintayna ma aha sida la ogyahay kuwa dadka u qiimi badan walaakiin iyagoo nabiyaalna ahayn shuhadana ahayn ayaa yaqbiduhum waxaa majaranaya oo darajadooda ku raynaya annabiyuun nebiyaashii baa iyaga kamanayo ma jaranaya wa shuhada shuhadadii baa iyaga kamanaya oo waxay leeyihiin nebiyaashii iyo shuhadadii allo yaa kuwaasoo kale idinka dhiga asxaabtu waa yaabeen kolka dadka carshiga tegay gaararkiisa ee mimbaryaa loogu sameeyey oo mimbarkuna nuur yahay iyaguna wejigooda nuurayo dharkooduna nuur yahay aan nebiyaal ahayn amaan shuhada ahayn bal ay nebiyaashiiyo shuhaadadii kamanayaan oy u bishama qaniinsan yihiin yay noqon doonaan dadka faqaaluu asxaabtii baa tidhi yaa rasuul allah alla rasuulkiisiiyow sifhum dadkaas tilmaan lanaa annaga noo tilmaan faqaal markaasaa nabigu yidhi almutaxaabuuna kuwii isjeclaaday wey fillaahi fii ajliillah eebba weyne dartii isku jeclaaday waalmutajaalisu kuwa wada fadhiista fillah eebba darti ku wada fadhiista waalmutasaawiru kuwa isbooqda wey fillah eebba weyne darti isu booqda kuwaa wey kolka waa al ukhwa fillah kuwii ku walaaloobay ayay noqdeen waa kuwaa kasii qiimi badan dadkii la raboo dhan almutahaabuuna kuwii isjeclaadeeno filaahi eebba weyne darti waalmutajaalisuun kuwii wada fadhiistay filaahi eebbaweyne darti waalmutasaawiluun kuwii isbooqanayay filaahi eebbaweyne darti wa qowlih nabiga hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi in allaha eebbaweyne taxaala eebba koraa yaquul xadiid qudsiya eebba wuxuu leeyahay xaqad waxaa sugnaatay maxabati aniga eebbaa kalgacaladayda liladiina dad bay u sugnaatay yatasaawaruun isbooqdaano min ajli aniga eebbaweynaha dartii isu booqdaan waxaaqad waxaa sugnaatay maxabbati kalgacaladayda liladiina dad bay u sugnaatay yatanaasaruun isu hiiliyaan min ajli aniga eebbaweynaha dartay isugu hiiliyaan wa qowlihi nabiga hadalkiisana waa u daliil uu yihi sabcatun toddoba ka mida dadka oo markaa toddoba qof maa toddoba qaybood wey oo qayb la arkaba in badan baa galaysa sabcatun toddoba qaybood oo dadka ka mida ayaa yudiluhum waxaa hoosiya allaahu eebbaweyne fii dillihi eebbaweyne hooskiisa ayuu ku hoosiyaa oo ku ama carshiga ama kii ebe maalintaas hooska eebbe iyaga la huwinayana yowma maalin wey laa dilla hoosba uusan jirin qiyaamadii wey ilaa dillu eebbe hooskiis maahane uusan mid kaleba jirin ayaa toddoba qaybood oo dadka ka mid a ay hooska eebbe hargalayaano mashaqada iyo cariiriga iyo qoracda iyo zaxmada iyo uumiga aakhire ka jiraba lama socdaan kow yaa galay waxaa galay imaamun qof horjoogaa oo reero maamula caadilun tilmaan yaablaa lagu daray darajada waxaa lagu gaaray imaamnimada ma aha cadliga kolka qofka kan ama melig ha noqdo ama waxaa ra-iis ha noqdo qofkii meel buu maamulaa kolkuu meeshii maamulana ummadda uu maamulo iyo hawshuu gacanta ku hayo si cadli ah oo garsoora laa tadlimuun walaa tudlamuun ayuu ku maamula ummaddu imaamka u yahay wa kayfa tatasawaru daalika qof bani aadam oo makhluuqa inuu adli wax ku maamulo say ku suroobi kartaa hal si unbay ku suroobi kartaa aan si labaad ahayn sidaana waxaa weye bitadbiiqi axkaamiillah bitadbiiqi axkaamillaahi fii ardi illaahi wacalaa cibaadillah soo dejiyey in dhulkii eebba lagu dhaqo addoomihii eebbana lagu maamulo ayuunbay ku suuroobi kartaa wailaa makhluuq cadaalad ma gaari kara mana samayn kara sababtuna waxaa weye aqoonta cadaaladda lagu fuliyaba makhluuqu male awoodeedna male aqoonteedna male xawaadis tiro badan oo minjaxaafin u imanaya kolka hataa hadduu cadligii haleelo waa la minjaxaafinaya idan inaad shareecadii eebba fulisid ayaa cadligii ku suuragelaya kolka imaam caadil toddobadii baa laga bilaabay limaada waxaad arki doontaa lixda kale mid la arkaba sifada loo tixgeliyey ee lagu qiimeeyey sifatun takuusu kolkaa in isagoo dhalinyaraa uu cibaadada ku barbaaro sifatun takhuusuhu wey waa tilmaanu gaara laakiin imaam caadila cadligu ma imaamku u gaarya kalla nafloo dhan baa gudagelay wax alla wixii nafle ee makhluuqa ee bashar iyo kayrleh baa cadligiisa wuxuu ku anfacayaa mubaasharatan aw sababan cadligiisii waxaa ka dhalanaya nabadgelyo iyo barwaaqo iyo roob iyo cunto kolka cadligu waa maslaxa gudbisan ninkaan imaamka unkana gaaraysa wey idan lala mid maaha kolka inuu ninkii imaam yahay oo xil qaran hayo haddana maamulkiisii uu caadil ku yahay wax la gaari kara maaha imaamun qof joogaa oo dad hogaaminaya caadilun imaamnimadiisana caadil kuwa ah. kii labaad muxuu noqday washaabun nin yar nasha barbaaray fii cibaadati illah weyne cibaadadiisa gudaheeda ku barbaaray tacaala korahaye kolka shaabka kan shaabadna waa lamid cibaaduu ku barbaaray baa la yidhi iduusan dembaabin oosan gafin ma ma gafan waayah wixii eebba gaf ka ilaaliyo sida malaa'igta iyo nebiyaasha unbaa gaf ka badbaadaya wuu gafaya laakiin waxaa wey min awal maa tamayaz toddoba hadduu gaaray hoos wax gartay waa kii la yihi ilmaha toddoba salaada ku fara hadday toban gaaraanna ha lagu tumo idan markuu tamyiiz yeeshayba salaadii iyo khayrkii buu bilaabay kolkaa weligaa waa ku dhex jiray qaybtii labadu kolkaa wixii yaraan ku hanuuna oo xaqa ku toosana iyaguna qaybtii labaad bay noqonayaan washaabun axad yar ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo laakiin nashaa barbaaray fii cibaadatillah eebbaweyne cibaadadiisa gudaheeda ku barbaaray taana kolahay qoladii saddexaad warajulu nin qalbuhu laabtiisa mucallaqun la xiray bilmasjid ayaa qalbigiisu ku xihan yahay idaa kharaja hadduu baxo minhu masjidka yaa qalbigii ku xihan yahay hadduu joogo waabuu joogaa oo qalban waqaalaban qalbigiisii iyo jismigiisii baa labadiiba ku sugan laakiin kolkuu ka baxana maskaxdiiyo maankii masaajidkay la jiraan saacadduu fiirinaya haddaa masaajidkii waa la furay aadaankii waa yeelay kolka xataa hadduusan imaanin qalbigiisii masaajidkii buu jira litacmiiri fiihi inuu cibaado ku camilo ama danaha kale ee masaajidka sayaanadiisa nalkiisa biyihiisa goloshiisa waxaasuu maskax iyo maanka ku haya markaa wuxuu galay qoladii la tilmaamay ee la yihi inamaa yacmuru masaajidallah man aamana billah rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi idaa ra-aytum rajula yaxtaaju lmasjida fashhaduu lahu bilimaan haddaad qof masaajidka u caadale awal man dakal haddii la furo waa ku jira waa akhir man kharaj hadhow buu ka baxa haddaad aragtaan iimaankiisa yaa weydiinaysaan ilaah baaba u qiray inamaa yacmur masaajid allah man aamana bilaahi kolkaa gurubkii saddexaad wey warajulu nin qalbuhu laabtiisa muxallaqun la xiray bilmasjidi lagu xiray idaa kharaja hadduu baxo inuu masjidka ayaa qalbigiisii masaajidkii la jira xataa yacuuda ilaa uu noqdo ilayhi masjidka qolada afraad waa qoladaynu udan lahayn oo tarjamada iyo xadiidka meeshay iska daboolayaan kuwa kowa warajulaani laba nin taxaaba isjeclaaday filla eebbaweyne darti salaada darsiga daacada cibaadada soonka cumrada iyo xajka unbay isku jeclaadeen dan kale iskamale kama dhacayso taxaaba way isjeclaadeen fillaahi eebba weyne darti oo faijtamaca lafadoodii kulme calaa daalika eebba weyne maxabadii waa salaadii waa darsigii waa xajkii waa cumradii ayuunbay ku kulmaan watafaraqa isku reer uma hoydaan watafaraqa waana kala tagaan calayhi eebba maxabadiisii bay ku kala tagaan oo haddaydan dib isugu soo noqon amay kala maqan yihiin midba midkii kale ayuu jecel yahay qolada afraadna gurubkaa wey iyaguna gurubdhan ayay noqonayaan kolada shanaad wa rajulun waa nin dakara allaha eebba weyne xusuustay sida eebba loo xusuustaa waa badan tahay inaad cadamadiisa iyo weynigiisa iyo jalaalkiisa aada xusuusatid suuragal wey kolkaad xusuusatana aada sidaa darteed la ilmaysid waxaa kaloo suuragala ah inaad makfiradiisa iyo jannadiisa iyo ridihiisa iyo raxmadiisa aada xusuusatid kolkaana ad iyadaasi xisaad u qabsa darteed iyadana la oydid suuragal wey mar saddexaad waxaa suuragala ah ciqaabkiisa caradiisa jabaarnimadiisa waxaasaad xusuusatay kolkaana waad oyday bakdin darteed isku mid maxaad la oyday bakdi eebe maxaad la oyday kalgacalle eebe maxaad la oyday qusuurka iyo gaboodfalka awiya maalinkaa imanaya iyo raxmadda eebe ee kugu socota een isu qalmin si kastaba u xusuusee xusuusee baad gashay waana ilmaysay dabeecaddaana qeybtii shanadu wa rajulun dakara allaha eebba weyne xusuustay khaaliyan isagoo cidla joogow isagoo cidla jooga oo fafaadad ka gadaalay burqatay caynaahu labadiisii indhadu lix waxaa weeye wa rajulinin ay dacadhu dalbatay imra qof haweena daatu xasab sharafu saaxiibo aan sharaf xumo lagu liidaynin wajamaan qurux xumana lagu liidi maayo waa qof qurxan sharafna leh naagtaasaa dalbatay sini iyo xumo ayay ka dalbatay ka gadaal faqaal wuxuu yidhi inii aniga akhaafullah eebba weynaan ka baqaya tacaalaa korahaye iyaguna gurub weyn qofka dhibaatadaa la gudboonaatay ee ku gacan sayray warajulu nin dacadhu ay u yeeratay imra'atun qof dumara bificli lfaaxisha wuxun inuu la wadaago bay ugu yeeratay qofkuna daatu xasabin sharaf qofuu saaxiibo wey oo hadduu sharaf xumo ku nacay oy dulli tahay ajrigaan ma helayo wa jamaalin qurux bay u saaxiib tahay folxuma hadduu ku nacayna ajrigaan ma helayo kolkaa qofku dhaliil kala male waa qofkii marka loo xihan lahaa laakiin makhaafatllaahi baa ka reebtay oo faqaala yidhi inii aniga akhaafullah eebba weynaan ka baqaya tacaala eebba korahaye ninkii u dambeeye toddobaad waxa wey wa rajulun waa nin tasadaq bixiyey bisadaqatin deeq ha bixiyo muxuu ku daray fa akhfaaha deeqdii buu qariyey xataa laa taclama ilaa ayan ogaan shimaaluhu gacantiisa bidixe maa tunfiqu waxay dhiibayso yamiinuhu midigtiisa oo wixii uu ku talagalay ayuu gacanta midiga ku qabtay kolkaasuu qof kale oon ogeyn arkaynin u jeedin jeebka ugu guray kii hadduu xagga dayay ma arko kolkaas sadaqa siriyaa la yihaa qiimigaasay qolada tobaad warajulu nin tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin deeq oo akfaa deeqdii qariyey hataa laa taclam heerkuu gaarsiiyey balana labadiisii gacmood baan ogey xataa tacallam xataa laa tacallam ilaa ayaan ogaan shimaaluhu gacantiisa bidice maa tunfiqu waxay bixin yamiinuhu midigtiisa wa qowlihi nabiga hadalkiisiina waa uu daliil sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi ina rajula ninba zaara booqday akhan walaal lahu isaga u walaala aan qaraabanimiyo nasab la wadaagin ee fillaahi eebbaweyne darti ugu walaala ayuu booqday kii markuu gurigiisii ka tegey wax booqanayey uuna adaykii la booqanayey meeshuu uga warqabay ayaa jidkuu sii marayey malag loo dhex joojiyey oo lay imtixaan ka qar kolkaasaa malagii isugu suureeyey qof bani aadama si uula hadlo markaasuu su-aalaha soo socda weydiiyey oo yihi xaggee u socotaa adiga jidka xaggaa u haye xaggee u socota markaasuu yihi waxaan siyaaranaya niman ee bederti ku walaalanahay ayaan siyaaranaya markaasuu yihi ummadan baa kaaga xilan waa agtiisa kaa taal ood ugu socota kii wax booqanayay baa yihi maya markaasuu yihi ma qaraabanimo baa dhexdiina ka jirta adiya isaga kii wax booqanayay wuxuu yihi maya qaala wuxuu yihi fa binicmatin laka cindahu maabaal buu kugu leeyay ma waxay soomaalida ohan jirtay saansaan baa lagu goda eh, sooriyana sooriyaa lagu guda macnaa qofkii ku booqdaa la booqdaa qofkii cunto ku siiyaa la siiya waxay tahay taa lama arko mukaafir baa lagu yidhaahdaa abaal baad guday ukhuwa filaahi maa waa kan xadiidkii markaasuu yihi ooma abaal buu kugu leeyay oo hadda koor waa booqasho iyo waxtar iyo xanaana aad ku qabtay kolkaasuu yidhi maya saddexdii markuu kii anfiyey uu yidhi fabima haddaan qaraabo idiin dhaxay abaalna uusan kugu lahayn danna aadan ka lahayn waxa soo hareed u booqanayso maxaa la yira markaasuu kii wax booqanayay uxibuhu fillaah waa nin wanaagsan oo taqiya oo alla ka baqa oo khayr jecel tii baan ku jeclahay kuna booqanaya markaasuu malagii diirka iska qaada oo yihi haddaba aniga malag baanahay ee baana isoo diray adaana liila kaa soo diray ogeysiis baa liila kaa soo diray waxaan kuu sheegaya in eebba ku jecelya jacaylkaad jeclaatay ninkan walaalkaa oo alla dartii ah maxaa jira markaad alla dartiiba ku jeclaatay alcila albaaxiis kalgacaladiisa arrinta kugu abuurtay taasba waa alla darti idan hawshiiba allay u dhacday sidaasaa malagii yidhaha wa qowlihi sala allahu calayhi wasalama ina rajula nin baasaaro booqday akhan walaal lahu isaga walaala fillaahi eebba weyne darti ugu walaala faarsad allaahu ilaah baa u cimilgeliyey lahu zaa'irkii wax booqanayay malakan ayaa jidka loo dhexgeliyey oo faqaala malagii baa yidhi ayna xageeba turiidu doonaysa qaala wuxuu yidhi kii wax booqanayay uriidu waxaan raba an azuura inaan booqdo akhii walaalkay fulaanan hebela faqaala malagii baa yidhi oo lixaajatin liajli xaaja dan darteed maad u booqani laka adiga aad danta leedahay cindahu kanaad booqanaysa agti aad ka leedahay qaala kii wax booqanay baa yidhi laa dan agti iga taalan ugu socdaa ma jirto qaala malagii baa yidhi haddaba liqaraaba xigtanimo darteed miyaad u booqan qaraabanimada wa baynaka adigan wax booqanaya iyo wa baynahu kala booqanayo udhacaysa qaala kii wax booqanaya yidhi laa qaraabanimana ma jirto qaala wuxuu yidhi malagii wey haddaba fa binicmatin magalladba laka adiga aada leedahay intahu agtiisa oo hore miyuu ixsaan iyo wanaag kugu sameeyey ood ugu abaalgudaysa qaala malagii qaala kii wax booqanaya yidhi laa maya qaala malagii baa yidhi oo fabima waxaan inta ahayn eed u booqan waa macay qaala kii wax booqanayay yaa yidhi uxibuhu waa aan jeclahay fillaahi eebbaweyne darti ayaan ku jeclahay qaala malagii baa markaa yidhi fa ina allaaha eebbaweyne ayaa arsalani aniga malaga isoo diray ilayka adiga wax booqanaya baa soo diro jidka u joogsaa la waxaana layla diray ukhbiruka inaan kuu sheego biannahu eebba weyne yuxibuka inuu ku jecel yahay oo muxuu eebbay ku jeclaaday haddaanay kii wax booqanayey wuxuu kugu jeclaaday lixubbika liajli xubbika adiga jacaylkaaga dartii iyaahu aad kaa jeceshahay waqadawjab eebba inuu ku jecel yahay keliyata meehe waqadawjaba eebbaa waajibiyey laka adiga aljanna jannaaba eebba ku waajibey ogaana qiimigeeda ee shuruuddeedii baan rabnaa bal shuruuddii dhegeysa wa shardu haadihi alukhuwa walaalnimadan aan sheegnay shardigeedii waxaa wey an takuuna inay ahaato lilah liajlilah eebba weyne dartii ee ay sabab kaleba jirin wa filah eebba weyne cibaadadiisa iyo daacadiisana waa inay ku socoto bixaysu si waa inay ahaato ay taakhaluu walaalnimadii ebe ka cidla tahay min sawaa'ibi dunya adduunye barxeed wax adduunya dhaqankeeda inayan ku barxenayn taakhalu waa inay ka qaali tahay min sawaa'ibi dunya adduunyada barxeeda wa xalaa'iqiha adduunyo xarka xarkaheeda almaadiyati ee loo nisbeeyey maadiyada bilkuliyati idaylahaan oo wayakuun waa inuu noqdo albaacisu waxaa kugu bixinaya calayhaa ukhuwadan filaahi korkeeda alimaanu rumay bilaahi weyne la rumeeyo kow caaqilan waxgarad waa inu ha oo kolkaa dabaal walaalayba noqon kari maayo maxaa jira mana fahmi karaayo min xaysu laa yashcur isagoonan dareemayn ankay bayda ku geynaya caqligaa ku yar kow caaqil ha noqdo an yakuuna waa inuu ahaado caaqilan maxaa garan liannahu arrinka waxaa weye laa khayra inuusan wanaag ku sugnayn fii ukhuwati alaxmaq gabaal walaalnimadiisa khayr ku sugan male wa suxbatihi la jiriidkiisa oo lala jiro oo lala dhaqmana khayr kuma sugna id qad yaduru inuu dhibaa la arka alaxmaqu doqonkii aljaahilu aqoon laba ah wuxuu ku dhibaya min xaysu meelu yuriidu raba uu rabo an yanfaca inuu wax ku tari caqli baan jirin isagoo wax ku tari lahaa yaa wax tarkiisii dhib noqonay idan waxgarad ha noqdo waa kow laba xasana alkhuluq nin dabeecad fiican waa inuu noqdo mar hadduu yahay fallooci qori lama sitaano low kaana wax lalama wadaagi karo maxaa jira inuu ku hor socdana ma ogola inuu ku gadaal socdana ma ogola xaqaba calayku noqonay kolka il qori gashay yuu kugu noqonay idan kaana iska dhaaf xasana alkhuluq dabeecadiisa inay wanaagsan tahay waa laba id sayi-u lkhuluq kan dabeecadiisu xun tahay wain kaana walow kaana dabeecad xume haba noqdo xaqilan waxgarad faqad taklibuhu inay ka raysaan laarka shahwatun shahwo aw yataxakam inuu xukumo fiihi gudihiisa khadabun caro oo markay shahwo iyo caro labadaa gacanta ku dhigaan u fa yuusiu xumo falo tabeecad xume ilaa saaxiibihi walaalkiisii eebowe saddex taqiyan an yakuuna waa inuu noqdo ninka walaal eebba laga dhiganayo taqiyan alla mid ka baqaayo shareecada ilaalinaya sababtana waxaa weye lianna alfaasiqa ardaalkii alkhaarija ka baxay can daacati rabbihi rabbigiis taacadiisa ka baxay laa yu'man laga aamin maaha jaanibuhu kaas dhankiisa lagama aamin noqon karo sababkuna waxaa wey ilaahay khaaliqaha ee isaga abuuray ee munaximkaaha ee u nicmeeyey allahaba hadduu ka baxay adiga muu kaaga roonaana maya lianna alfaasiqa ardaalkii alkhaarija ka baxay can taacati rabbi rabbigii warkii inuu yeelo ka baxay laa yu'man laga aamin maaha jaanibuhu dhankiisa id qad yartakibu inuu koraa la arka dida saaxibihi saaxiibkii didkii jariimatan dembi usan laa yubaali u aabayeelay waa faasiq maxaha jariimada la jirideeda biukhuwa walaalnimo aw gayriha wax kale lianna man qof an laa yakhaafu llah ka baqay tacaalaa korahaye laa yakhaafu kama baqo hayrahu waxaanay baahay bixaalin sina ugama baqo min alxawaal xalyaal ka mida afar walaal eebe saddex shardi baynu sheegnay shardiga afraad an yakuuna waa inuu noqdo mulaasiman nin ku dhegan bilkitaab kitaabka eebe wa sunna xadiidka nabiga inuu ku dhegan yahay hadduusan labadaa ku dhegnayn oon diin lahayn waktigiiusan kaa qaadin an yakuuna waa inuu noqdo mulaasiman mid ku dhegan lilkitaab kitaabkii eebe wasunna xadiidkii nabiga baciidan ninka fog waa inuu noqdo can ilkhuraafa khuraafada ku tiri kuteen iyo warbeenaadka inuu ka fog yahay waalbidca gaarjeexa oo diinta laga gaarjeecdana waa inuu ka fog yahay amaa hadduu isagiiba khuraafi yahay bakti cunaa ah hayr allaahi caabudaya allaba aan ku xirnay amwaad buu ku xidhan yahay xidiguu ku xidhan yahay geeduhu ku xidhan yahay bishiiyo dabaylaha iyo shimbiruhuu ku xidhan yahay waxaasuu ka tala qaata kuhaanada curaafyada waxsheegmada faallowyaalka kitaab gablohuu ku xidhan yahay xaggaasuu ku jiidaya mise ku khaldinkaas walaalmaa kolkuu ibtidaac dhaqankiisa yahayna isagana waa sidoo kale baciidan ninka fog doono can ilkhuraafa iyo walbidca gaarjac id ilmubtadicu qofka ibtidaaca ku socda faqad yanaal qad yanaalu inuu gaarsiiyaa la arkaa sidiiqahu qofkii isaga la jiray min shumi bidcatihi bidcadiisa ayaan daradeedii baaskeeda inuu ku soo gaarsiiyo mid kale waliana almubtadica qofka bidcada ku socda en sunnada ogolay wa saaxiba iyo qofkaan diinba ku soconine hawadiisa ku socda hijratuhuma kuwa in laga fogaado mutacayina waajib wey wa muqaطacatuhuma in la gooyana laazimatun lagama maarmaan laakina almushkila ataama masiibada weyn waxaa wey kolkii micyaarka iyo miisaanka labadiiba la gadiyeyba sidee loo gadiyey in loo yaqaano ninkii sunniga ahaa bidca loo yaqaano wey miisaankii baa lagu dheelay ninkii bidciga ahna sini baa loo yaqaan amarkii waddankii la tego wey kolka mid khulaafi oo uray khaliif oo calaw wuxuu yahay alla arki tabaakadiisa ruugaay garxiira gafuurka tima kule baa lagu leeyahay waa sunni adigana bixi baa lagu leeyahay marka waxaa dhibaato ah kolka miisaankao dhan ba la oo marka ummaddu bedelmayso xaqii loo gediyo baatil baatilkii loo gediyo xaq sunnadii loo gediyo bidco bidcadii loo gediyo sunno xalaashii loo gediyo xaaraam xaaraamtii loo gediyo takyiirku marka ummaddu waa bedelantahay marka hasugin in dadkii bani aadamka ahaa suuradiisii bedelanto laa tabdiila likhalqillah qof bani aadama geese ka soo bixi maayaan sayna ka bixi mayso afar adinna ku socon maayo sidii neef lo-ana u yeeri maxaa laa tabdiila likhalqillah sidaana dad lo ahana laakiin maxaa bedelan micyaarkii iyo miisaankii yaa bedelan runtii iyo beentii beentaa la qaatay run lama rabo xaq iyo baatilkii baatilkii baa la qaatay xalaashii iyo xaraamtii xaaraamtii baa la qaatay saxiix iyo faasidkii faasidkii baa la qaatay idan xumihii baa waayeela baatilkii baa xaqii waa luufluufo waa lumay qofkii laga fujin waayena luquntaa laga riday waa la qabiraya ama waa la dilaya kolkaa wujuudka iyo dunida iyo suuqaba looma ogola adigoo saaxiibulxaqa waa lagu dilaya ama waa lagu qabiraya tanaa markaa mushkila markaa sidii lagu kala garta bidcadii iyo sunnadii waxay noqonaysaa inaad diinta garato inaad diinta garato ina alxaqa laa yucrafu birijaal bal acraf ilxaqa tacrifaa lahu xaqa haddaad taqaanid baa dadkiisa garanaysa wa ilaa tanaa la luumiyey miisaankii baa lumay waliana almubtadica qofka bidcanimada ku socda iyo wa saaxiba alhawaa hawada qofkay hogaaminayso hawadiisii baa ilaahu ah wa fii suurati aljaasiya waxaa ku soo aroortay afa ra man ittakhada ilaahahu hawaahu idan haddaad moodayso ilaaha asnaamtiiyo qoryaha hawadii baa ilaah noqotay maxaa jira waxaad caabudayso ee ka tala qaadanayso ee wax ku qorsoonsanayso eed ku socotaba hadday hawo tahay iyadaa ku ilaah afa ra'ayta man itakhada ilaahahu hawaahu waadalahu allaahu calaa cilmin wakhatama calaa samcihi wa qalbihi wajacala calaa basarihi gishaawatan xaq ma maqlo oo ma arko waa daboolan yahay su-aashu waxaa weye faman yahdiihi min bacdillah ilaahi umaybasan hadduu ka dhigay yaa furdaamin kara maya faman yahdiihi min bacdillah markaasaana la yihi afalaa tadakaruun xusuus iyo wacdiyo waana malihidin miyaa waliana almubtadica wa saaxiba alhawaa in laga durko intay ku balayn lahaayeen ka durug mutacayinatun mid caynowday wey oo qof walba laasim ku ah wa muqaatacatuhuma xiriirkoodoo la jaro ninka bidcada iyo hawada ku socda laasimatun lagama maarmaan wey fa kayfa mumkin u suuragelaysa khulatuhuma wadaynimadooda wa sadaaqatuhuma rafiiqnimadooda waqad awjaza waxaa gaabiyey haadihi ladaab adaabtaa aynu sheegnay ee afarta ah ee walaalka eebbe aynu u sheegnay waqad awjaza waxaa gaabiyey haadihi ladaaba adabtaa gaabiyey fi ikhtiyaari lasxaab asxaabta doorashadeeda axadu saalixiin addoommihii eebbe ee susuubanaa mid ka mida ayaa arrintan gaabiyey oo faqaala yidhi saalixii yuusibna wiiluu dhalay ayuu u dardaarmayey kolka qowmiyada iyo qabyaaladda iyo qaaraanka bas ayuu ka fogeynayey inuu ummadda saalixiinta ee muslimka uu la dhaqmo ayuu u tilmaamayey saalix oo dardaarmaya oo wiilkiisii la dardaarmaya bal wasiyadaas aada u dhegeysta waqad awjaza waxaa uruuriyey haadihi ilaadaaba adabtaynu sheegnay fi ikhtiyaari lasxaab saaxiibyaal doorashadoodu aadaba axadu saalixiin dadkiisuu suubanaa midkood wey oo faqaala yidhi yusibnahu isagoo wiilkiisa u dardaarmaya yaa bunay igaarkay hoy ida caradad hadday ku soo banbaxdo laka adiga ilaa suxbati rijaal inaad rag la saaxiibtid hadday taa kuu banbaxdo ood noqotood ka maarmi weydo yaa bunay igaarkay hoy idaa caradad hadday banbaxdo laka adiga ilaa suxbati rijaal rag la saaxiibidiisa xaajatun dan hadday kuu timaado faasxab waxaad la saaxiibtaa man nin idaa khadamtahu haddaad u adeegtood walaal eebba la noqoto saanaka ku ilaaliya adigana markaad adigii u adeegtay isaga inuu adeegii kugu xaqiro ama kugu dhibo maaha qofka maqashaada raaca magacaaga sheegta oo ku yidhaahda ina hebel baanahay maqashaa loo raaca kalka hadlada waa la kala iibsadaa wahal jazaa alixsaan ila alixsaan kolka qofka kan intuu ixtiraam iyo maxaba ku hayo ka badan baa loo hayo wuxuu yihi fasxab waxaad la saaxiibtaa manin idaa khadamtahu haddaad u adeegtid saanaka ku ilaaliya oon adeegiisii kugu xaqirin oon ku dhihin waa mid xuno anigii adeega xuma oo hadduu ku anfaxay kuuna adeegay maxaad u xaqiri waa inaad ilaalisid adigana tiraay alla waa iga taabana adigoo ku adeegaya adigana allow kana iga taabanina waa kow laba wa in saaxiibtahu haddaad la jirtana zaanaka waa ku qurxinaya waxaad kala kulmi akhlaaq wanaagsan oo islaami ah foolxumo iyo dharxunba kuuma wado kolka saaxiibnimadiisii baa ku qurxinaysa oo sharaf iyo qiimi iyo salaax iyo taqwo iyo magac iyo muuno baad ka helaysaa lajiridiisa kaas aad wa in saaxiibtahu qodobkii labaad wey haddaad la saaxiibtana zaanaka ku qurxiya saddex wa in qacadad hadday fadhiisato bika adiga ma'uunatun jaabkii iyo gacantii baa kugu yaraaday dantii baa kaa fadhiisatay waxaad howlahaaga ku fuushataad weyd oo dhaqaalaa maanaka kusiinayo axtaaka goortaad yaabto ood gacan madoobaatana wixiisiiba kusiinayo wain qacadan hadday fariisato bika adiga kula fariisato ma-uunatun dan iyo xaajo iyo hawlo nafaqadii ilmaha wixii baa kula maana ka ku siiya saddex afar waxaa wey axaab iga hooy waxaad la saaxiibtaa man qof idaa madata adiga haddaad taagtid yadaka gacantaada bikhayrin wanaag markaad gacantaada ugu taagtid madaha isna tishi buu taagaya oo ixsaanka iyo wanaagga inuu min jaanibin keliya ka socdo ma aha qofkaa intaad u baahan tahay in leeg buu ku baahan yahay qofka malab ku siiya guridaa loogu dhaafo weelka nakaa ka dhigin weelka oo weelankagana tuurin kugu tahay meesha ku dhaaf adigan isxab igaarkay waxaad la saaxiibtaa manin idaa madadta haddaad taagtid yadaka gacantaada bikhayrin wanaag ugu taagtid madaha asnatiisii taaga asnatiisii taaga nabiga calayhi salaatu wasalaam markay muslimiinta hadiya u keenaan waxaa loo keenay wax ka badanuu bixin jiray calayhi salaatu wasalaam idan kolkii walaalkaa wax kuu taago adna u taag wain ra-aa hadduu arko ninka xaggaaga xasanatan wanaag caddaha ku tirina waxaad la saaxiibta kolkuu wanaag ka arko in wanaaggaad u tartay u dafir amiilooba maa far inuu laabo maanta waxaasuu hebeli taray caawad haddana wax kala tartay mid kale inuu laabo wey wanaaggaaga inuu tiriyo kolkaa gobanimada iyo shahamadu waxaa wey waxa adiga lagu galana inay kula wen yihiin waxaad gashayna kula yar yihiin wixii wanaaga ee samafala eed adiga samaysay waxbaa tirin yayan kuu muuqanin dan uga bax malaa'ig baa loo diray ee baa tirinaya laakiin waxa laguu galay ha ku tirsanaadeen gobonimow wixii adigaad samaysana ha kula yaraado waxaa laguu sameeyana ha kula weynaado wain ra-aa hadduu arko ninka xaggaaga xasanatan wanaag hadaaha wanaaggiibuu adiga kuu tirinaya hadduu xumo ka arka see yeelay walaaleeba waxaa wey ninkaadla saaxiibayso waa murti odagiibaa wiilkiisii la hadlaya wain ra-a hadduu arko sayi-atan xumana saddeha duuda xoogaa dhaliil iyo qaabdaro hadduu kaala gulmo ma gafan waa ilaah adil duuftid waa qarinaya xumahaagii buu dhinjinaya gowsdambeedkuu ku qabanaya ilaahay addoon midna kuu sheegi maayo kaas la saaxiib taxamul kale dulqaad kale ee mid hadduu xoogaa yar kaala kulmo jidka kula ordaya kuwa saaxiibmiya wain raa hadduu arko sayi-atan xuma hadduu arkana saddexa duudaya kaas la saaxiib weli odagii wiilkiisii uuu naseexaynaya wuxuu yidhi isxab igaarkay hooy waxaad la saaxiibta man ninka idaa sa'altahu haddaad wax weydiisato waad maarmi weyday waxaad tihi waalita waxitar actaaka ku siiya markaad weydiisatay wain sakata waad xishootay dhibkiina waa qabta waxaa la rabaa isagii inuu ku ogaado kuuna gargaaro wain sakata haddaad aamusidna ibtadaaka kugu bilaaba siinta adoonba weydiinin oo kolka qofka walaalkeeba aad tihiin dhibaatadiisa inaad adiga waraysatid ogaatidna su-aalna aadan ku kalifin oo ka gaartid oo intuusan isagu waxba ku weydiinin adiga waxaad haysasi oo in sakata haddaad aamusidna ibtadaaka kugu bilaaba wain nasalad hadday degto bika adiga naasilatun masiibo samaawiya yaa kugu timid waasaaka ku siiya ku gargaara wixiisa ku siiya wain nasalad hadday degto bika adiga naasilatun musiiba hadday kugu degtana waa saaka ku siiya saxaab igaarkay hoy waxaad la saaxiibtaa man nin idaa qulta haddaad hadal tiraahid sadaqa qowlaka warkaaga rumaysta sida warkaaga lagu rumaysana inaan been lagugu baranin wey kolkaa haddii marka hore been lagugu barto sigaa lagu rumaysana adiga naftaada runta ku dadaal beentana iska ilaali isxab waxaad la saaxiibtaa man nin idaa sahaltahu man nin la saaxiib idaa qulta haddaad hadal tiraahid sadaqa qowlak hadalkaaga rumaysta wa in xawaltuma haddaad isla raadisiin amran talana amarka kaaga madax yeela labadiinii arrin baa isla raacdayseen waxbaad isla doonteen kolkaa intuu gadaashaada maro yuu ku leeyahay bal waxaad yeeli adaa iga rooni i hoggaami kaas la saxiix markaad wax isla doontaan ood muxaawalo isku day waxuun isku dayaysaan adiga kaa waa yeelyeela wayn xawaltuma haddaad dalabtaan labadiinna amran tana haddaad dalabtaanna amaraka adiga kaa amiir yeela oo ku yidhaahda adaa iga roon iga caqli dhaama na horka wain tanaasactuma haddaad sadoodaan oo murantaan oo wax isku qabataan shayan shay ku doodaana aatharaka aduu ku doonaya kaas la saaxiib waxbaad isku qabateen tobankan riyo anaa qaadanaya warmay anaa kaa daran oo qaadanaya markaad labadiinii isku qabateen tobankii riyaal aduu kuu doonay oo ku yidhi qaado isagii baa haray marka alakhfilla murtidaasuu ku dhan yahay wain tanaasactuma haddaad labadiinnii ku doodaan shay-an wax aatharaka shaygii lagu dooday adiga ayuu kuu dooray ninkaa la saaxiib wey wallaahu aclam